keeno wa salaatu listisqaa'i masnuunatun salaadda istisqaagu sunno weeyi limuqiimin wa musaafirin qof muqiima oo aan safar ku jirin iyo musaafirkii socdaalka ahaa labadaba sunno ayay u tahy cinda alxaajati markii baahi ay timaaddo baahidaasoo min inqiaaci kaysin roobkii oo go-ay ah aw cayni maa-in ama il biyood oo istaagtay ah wanaxwi daalika iyo wixii la mid ah sida biyihii oo yaraado biyihii oo la waado ama yaraada wa tucaadu waa la soo celiyaa salaatu listisqaa'i salaadan roobdoonta haaniyan wa haalian mar labaad iyo mar saddexaad baa la soo celiyaa wa akara min daalika iyo ka badanba in lam yusqaw haddaan la waraabinin ama ay ziyaado u baahan yihiin xataa yasqiyahum اllahu tacaala ama yusqiyahum labadaba waad ohan kartaa xataa yasqiyahum اllahu tacaala ilaa inta ilaahay jala jalaaluhu uu eh, waraabinayo fayamuruhum wuxuu markaa farayaa nadban amar markaa sunno ah alimaamu madaxweynaha ama imaamka muslimiintu iyo wanaxwuhu ciddii markaa lamid sida barsaabkii gobolka oo kale bitowbati towbadii buu dadka farayaa wayalzamuhu imtihaalu amrihi waxaana waajib ku ah amarka uu bixiyey inay qaataan kama aftaa bihi nawowiyu sida nawowi raximah llahu tacaala u fadwooday imaamku wuxuu farayaa dadkii inay towbad keenaan towbadu mar walba waa waajib ama imaamku ha ina fara ama ina farine imaamu nawowi tuu fadwoodayna waxay ahayd eh, soonkan soo socda oo in maalmo la soomo kadibna roob doonta la tukado markuu amar ku bixiyo soonkaasi inuu waajibayo ayuu imaamu nawawi raximah llahu tacaala uu fatwooday oo fatwada nawowi saasay ahayde dee tawbadu mar walba waa waajib iyaduyo uma baahna amarka imaamka wayalzamuhu imtihaalu amrihi amarka imaamka inay qaataan waajib bay ku tahay oo soonka soo socda markuu faro ay markaa soomaan kamaa aftaa bihi nawowiyu sida imaam nawowi uu fadwooday watawbatu min adambi waajibatun ka toobadkeenka dembiyada laga toobadkeena iyadu waa waajib amara biha alimaamu sawaaun amara biha alimaamu aw laa ama imaamku dadka ha faro oo ha yidhaahdo toobadkeena amba yaanu odhanine toobadkeenku isagu mar walba waajib weyn والصدقة بتوبة كعذف والصدقة بو فريا صدقدي والخروج من المظالم الدنبية مارتي ظلميدي أي كجيران كبحان للعباد ظلمي أي أضومدا كغلين إن أي مركا كبحان أي أضومها وعليا وحي أي كهيستين ومصالحة الأعداء ددكيس هيستي colaadi ay dhex taalay inay heshiiyaan ay muslimiinta ahaa ay isku colaadinayay arrimo adduunyo wasiyaami thalathati ayaamin saddex maalmood inay soomaan ayuu iyadana faraya qabla miicaadi اlkhuruuj wakhtiga la baxayo saddex maalmood oo ka horeysa inay soomaan fayakuunu bihi arbacatan wuxuu markaa soonku uu noqonayaa bihi biyowmi lmiicaadi maalinta la ballansan yahay marka lagu daro arbacatan afar maalmood buu noqonayaa oo afar maalmood baa la soomaya fayakuunu sawmu bihi bimiicaadi اlkhuruuj marka lagu tiriyo lagu daro maalinkan la baxayana tirada marka lagu daro afar bay noqonayaan yani maalinta ay salaada u baxayaan iyagoo sooman ayay baxayaan saddex ka horeeyeyna way soomanayan uma yakruju bihim wuxuu saarayaa fi lyowmi araabici maalinta afraad siyaaman iyagoo sooman hayra mutaayibiina cadal aan soo marsan walaa mutazayiniina dhar qurxoonna aan soo xidhanin bal yakhrujuuna waxay ku baxayaan fii hiyaabi bidlatin dhar markaa liidasho dharkeed ama yani dhar howleed بموحدة يعني بأخري وبذلة ده مكسورة كسرسان وذال معجبة ذلك دبعد لها وساكنة سكون سكون لوي وهي ثياب البذلة ما يلبس وحا لحدو من ثياب المهنة شق ماركت دار هولادك وقت العمل marka la shaqeynayo dharka la xidho ayaa thiyaabu bidla la yiraahdo waa hawshan dharkeedii waa dhar marka hawl loo tiiriyo loo idaafeeyay bidladii marka waa liidashadii maaragtay wixii aan markaa de qofku aanu aanu ilaashanayn aan dhowrsoonayn aan ilaashanayn baa la yidhahdaa mubtadelka mubtadelka waxa dadko dhami ay wada qaataan ee qofna aan loo diidin aan cidna laga lexejeclayn baa mubtadel la yidhahda waa wax yani waxa weeyaan qof waliba uu qaado marka bidladu yani waa marka waxa wey waa waa waa liidasho dharkeed oo kale ayay iska noqonaysaa yani wax aan ilaashanayn dharkii aan ilaashanayn ee aanu qofku ku bakaynaynin aanu ilaashanaynin dharkii iska liitay ahaa ayuu soo xidhanaya waa kii markaa shaqada wastikaanatin bay ku soo baxayaan ay khushuucin iyagoo khushuucsan wa tadarucin ay khuduucin wadulin iyagoo isdullaynayo ilaah isu dhuldhigayo khuduucsan iyay soo baxayaan wayukhrijuuna macahum waxay soo saarayaan oo isa soo raacinayaan asibyaana caruurtii oo shuyuukha odayaashii iyo dumarkii waaweynaa walbahaaima iyo xoolihiiba way la soo baxayaan iyo intuba ilin waxay u baahan yihin ilahay naxariistiisa iyo roobkay u baahan yihin wa yusallii bihim اlimaamu imaamkaa tukinaya aw naa'ibuhu ama ciddii isagu faray ee uu diray wasiirkii awqaafta oo kale ragcatayni laba markaa waxa weeyaan ragcadood buu tukinaya ka salaati اlciideyn oo markaa sidii salaadii ciidda loo tukanayo fii kayfiyatihima qaabka loo tukanayo marka la eega ayay salaadii oo markaa ah noqonaya de in iftitaaxi la akhriyayo takbiirta kadib watacawudi watakbiiri waxaasoo dham watakbiiri sabcan toddoba in markaa la takbiiranayo fi rakcati اlula ragcadda hore وamسa شan la takbiiranayo fi rakcati الثaaniyati ragcadda labaad birafci yadayhi maca rafci yadahi iyadoo gacmahana kor loo qaadaya takbiir walba noomuu soo sheegin markii ciiddii u marayey in takbiir walba gacanta kor loo qaadayo takbiirahoo dhan gacanta kor baad wada qaadayso uma yakhubu markaasuu haddana khudbadayn nadban yani khudbad markaas sunno ah khubatayni laba khudbadood buu khudbadayn sidii ka khudbatayni ciidayni sidii markaa labada ciidoodba khudbadaheediia fi larkaani wagayri arkaanta iyo sunayaashaba laakiin yastakfiru llaha fi lkhubatayni marka laakiin la joogo roobdoonta istikfaar buu la imanayaa ilaahay buu dembi dhaaf weydiisanaya labada khudbadoodba bedela takbiir takbiirtii xalay markaa bedel ka tahay istikfaartaasi oo halkii sagaal uu allahu akbar allahu akbar khudbada hore ku bilaabayay toddoba allahu akbarna uu tadambe ku bilaabayay sagaal istikfaara ayuu ta hore ku bilaabi tadambana toddoba markaa istikfaara astaqfirullah astaqfirullah ayuu markaa odhanay بدل التكبير اولهما استغفار تاسو بدل كا تكبيرتي لو بلابنيه في خطبتي العيدين خطبته عيد بلوغيده تكبيره دعي بدل كده استغفار بالله iman fayaftatixu lkhudbata اlula khudbadda hore wuxuu ku bilaabay bilistikfaari tiscan inuu sagaal astaqfirullah la yimaado wlkhudbata athaaniyata talabaadna wuxuu ku bilaabanay bilistikfaari sabcan toddoba jeer inuu markaa istikfaar la yimaado wasiiqat listikfaar qaabka uu istikfaarta ula imanayaana waxa weeye dhamayska tirani astaqfir اllah alcaiim aladi laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuumu waatuubu ilayh ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa aan isaga mooyaane cid xaq lagu caabudaa jirin allahaasoo allaha nool ee markaa waxa weya isagoo dhimanaynin alqayuum ee ilaahay subxana aan u baahnayn wa atuubu ilayhi yani cidna u baahnayn cid walbana isaga baahanto cid walba isagu yani waxa weeye maamulo isagu markaa wax u haya waanan u toobad keenaya saas ohanaya marka alxayu alqayuumna waa loodhan kara alxay alqayuum haddaad ka dhigtana oo ii nasbinaya anige laa ilaha illa hu alxay alqayuuma qaci unbuu iska noqonayaa oo dee nactiga waa tiisaa la samayn jiray alxayu alqayuum haddaad tirahdadna huwadaad raacinaysa wtakunu اkhuطbataani labadan khudbadood waxay noqonayaan bacdahumaa laba ay ragcatayni labada ragcadood dabadood ayuu khudbadaha la imani haddii la horreysiiyana istisqaaga oo iska ansaxaysa wayuxawilu اkhaiibu khaiibkii wuxuu bedeli ridaa'ahu go-iisa ayuu markaa uu rogi kala bedeli fayajcalu yamiinahu yasaarahu bidx midigtiisii ka dhigi dhidixdiina midig buu ka dhigi wey waaclaahu asfalahu xaggiisii sare agga hoosuu ka dhigi xaggii hoosena xagga sareu ka dhigi wayuxawilu nnaasu ardiyatahum dadkuna go way bedelayaan iyaguna way rogayaan mila taxwiili khaiib sida khaiibkuwa u rogay ee u kala bedelay iyo iyaguna u kala bedelay wayugiru min adducaai ducaduu badinayaa siran wajahran hoos iyo korba tu maqlayo iyo tu markaa hoosu ariyayaba faxayu asara khaiibu khaiibki hadduu ducadii hoos u dhigo asara alqowmu biducaai dadkuna way ducaysano iyaguna hoos bay u ducaysan waxayu jahara bihi markuu maqashiiyana ammanuu calaa ducaaihi ducadiisay aamiin odhanaya wayukiru khaiibu min alistifaar istikfaartuu markaa badinayaa khaiibku wayaqra'u qowlahu tacaala wuxuu akhriyaya qowlkii ilaahay ulaa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil isamaaa calaykum midraara nabiylahi nuux calayhi salaam ayaa dadkiisii ku lahaa waxaan ku idhi ilaahay dembi dhaaf weydiista waa mid dembi dhaaf badane yursil isamaa calaykum ilaahay samada ayuu idiin sii dayn oo idiin soo diri mid diraaran xaal markaa tahay mid markaa shubmayso biyo badan markaa samadu ilaahay idiin soo daynta yani waa roobku idiin soo dii roobkiiba aggiisana ka imanaya wa fii bacdi nusakhi lmatni ziyaadatu nusakhdii matniga qaarkeed ziyaado ayaa ku qornayd wahiy waxa weeye wayadcuu wuxuu ku ducayn biducaai rasuuli laahi sal l slam ducadii nebiga wa wuxuu ducadaasi اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا دعا دير يا ابو شجاع bay nagu soo martay wixii ku jiray axkaamna in maartay iyo alfaadeeda iyo wixii ku ويغتسل في الوادي wuxuu ku maydhan waadiga iyo toga ayuu ku maydhani idaa saala markuu soo rogmado uu ku maydhan wayusabixu liracdi walbarqi onkodkiiyo hilaacana tasbiix buu ula iman intahat iziyaadatu buu yihi ziyaadadii haddaba nusakhda qaarkood ku jirtay halkaasay ku eg tahay buuyi wahiya liuulihaa wahiya ziyaadadani liuulihaa dherarka ay dheer tahay awgeed laa tunaasibu munaasib kuma aha xaala almatni matniga xaalkiisa oo min alikhtisaari gaabni ah matniga do waa matniga abushuja matni kitab lasoo koobayo la gaabiyey marka siyaadadan dheerimi ducada intaa la eegi matniga munaasib uma aha yani waxaad moodaa inuu leeyahay nuskhooyinka aan qorin iyaad moodaa inay markaa ka saxsan yihiin leeyahay wallahu aclam bu fasl fi kayfiyati salaati اlkhawf halkana waxaa lagaga waramayaa salaadii salaatulkhawfka la وإنما أفردها المصنف شيخ وحو قار وشيغي عن غيرها من الصلوات صلاته كان وحو قار ياليو بترجمة عنوان قار وقسميه لأنه يحتمل وحال ماركتي الله دلقاتا في إقامة الفرض صلاة فرل كايتو كشديدة في الخوف مركي مركا صلاة أي تاي صلاة عبسدة ما لا يحتمل وحان الله دلقادين وأن لو قلانين في غيره مركي أنا عبسدو تشري marka yani salaatul khawfku salaad gaara maaha salaadu salaatul khawfka la leeyahay waa salaadihii shanta ahaa ee duhur iyo casar iyo maghrib iyo cisha iyo subax lahaa waa shantii uune salaad gaara maaha haddaba muxuu sheekhu cuwaan gaara ugu sameeyey dee waa faralkii oo qaab kale loo tukanayo oo waxyaalaha qaarkood oo aan markii hore la ogolayn la ogolaanayo saasaa cuwaan gaara loogu sameeyey bu wasalaatu lkhawfi anwaacun kaiiratun salaatulkhawfku waa noocyo badan tabluqu sittata adrubin ilaa lix nooc bay gaadhaa buu yidhi bal waa lix iyo toban ilaa lix iyo toban ayay gaadhaa kamaa fii saxiixi muslimin alimaam muslim bn xajaaj annaysaabuuri alqushayri abulxusein saaxibu saxiix oo dhintay laba boqol iyo muxuu dhintay muslim alimaam muslim laba boqol iyo koob iyo lixdan مسلم iyo bukhari iyo dawaayna garataan hadii kale talabatu ilmi nimadina waxba ka soo noqonay marka imaamkaasi kitaabkiisa saxiixa ah ayuu ku soo wariyay buu iqtasara almusanifu minha ala alaaثati adrubin sheekhu wuxuu kaga kaaftoomay saddex qaab buu axaduha qaabka koobaad an yakuuna alcaduwu fii gayri jihati اlqibla in cadowgii dhinaca qiblada aanu jirin wa huwa qaliilu iyadoo cadowguna uu yar yahay wa fi lmuslimiina karatu muslimiintuna ay badan yihiin oo qaybsamayaan bxayu tuqaawimu ilaa heer marka ay u dhigmi karto kulu firqatin minhum koox kasta oo kamidii muslimiinta markay isqaybiyaan alcaduwa cadowga ay u babacdhigi karayso markii muslimiintu isqaybiyaan ay qayb waliba cadowgii u jirib dhigi karayso oo ay iska celin karayso markay xaaladdu sidaa tahay cadowgiina qiblada uu joogo firqatun taqifu fii wajhi caduwi ama firqatan taqifu aad ka bedesho firqad marka ama koox cadowga qaabilayso wejigiisa istaagaysa taxrusuhu oo ilaalinaysa cadowga dhaqdhaqaaqiisa la soconaysa wa firqatan taqifu khalfahu iyo qayb imaamka ay imaami imaamka xagiisa dambe soo istaagayso isaga la tukanaysa fayusalli bil firqati allati khalfahu rak'atan kuwan markaa la joogay xagga dambe ka taagan ayuu ragcad tujinayaa uma bacda qiyaamihi lirakcati اhaaniya markuu isagu ragcaddii labaad u kaco tutimu linafsiha ayay iyadu ragcaddeedii labaad iska dhammaysanaysa baqiyat asalaati salaadda intii u harsanayd hadii maalan laba ragcadood ay ahayd oo kale ragcaddii labaad iyay dee tukanaysaa wa tamdii way soconaysaa bacda faraaqi salaatiha salaaddeedii markay dhammaysato ayay soconaysaayo ilaa wajhi اlcaduwi cadowgiibay hortegaysa oo qoladii kale isbedelayaan taxrusuhu iyadoo markaa cadowga ilaalinaysa wa taأti aa'ifatu اlأkhraa kooxdii hore ee iyagu aan tukan ayaa imanaya alatii kaanat xaarisatan fi rakcati اluulaa kooxdaasoo markii hore ilaalo ahayd ragcaddii hore qoladii ilaalada ahayd ragcaddii hore imaamka qoladii ilaalada ahayd yaa imanaysa imaamkii weli ragcaddii labaad buu taagay fayusalii imaamu biha rakcatan imaamkii iyadana ragcaddiisii labaad ayuu tujinaya faida jalasa alimaamu litashahudi imaamkii markuu atiyaadka u fadhiisto tufaariquhu iyadu way ka tegeysaa la fadhiisan mayse way kacaysaa wey wa tutimu linafsiha iskeed bay salaadii u dhammaysanaysaa uma yantadiruha alimaamu imaamkuna wuu sugaya markaa markaa ay kaceen weli waa ma'muumiinoo yani imaamkii salaada toos ugamay wada goosan baa liyo kamay goosana laakiin haddana way soo gaarayeenoo waa saamaxaad la saamaxay wey uma yantadiruha alimaamu imaamkii wuxuu ku sugayaa isagu atixiyaadkii wayusalimu bihaa markaasuu la salaamo naqsanayaa oo markaa waa iyagii ay soo gaarhaan ay atixyaadkood iguna akhristaan ayuu assalaamu calaykum tii la imanaya wa hadihi salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam qaabka noocaasi waa tii nebigu uu ku tukaday bidaati riqaaci haswadii daaturiqaac la odhan jiray tii uu ku tukaday saasay ahayd sumiyat bidaalika daaturiqaac baa dagaalkan aswatu daat riqaac magacaa waxaa loogu bixiyey liannahum raqacuu fiiha waxay isku ragceen raayaatihim calamadooda ayaa kuwo ay ragceen ahaa buuyi waqiila hayru daalika maya sabab kale ayaa loogu magacaabayna waa la yidhio dee takalaaba ka asaxsanoo in ay saxaabada qaar badani cagaagnaayeen oonay kabahaysan ridwaanullaahi calayhi iyagoo mujaahidiintiio dee dagaalka tegay deetana qaar badan baa lugihii ee nabare ka soo gaadheen markaasay maryo isku xidhxidheen riqaacdu markaa waa waxaas oo maryihi والثاني أن يكون العدو في جهة القبلة قابك اللباد وإن عدوي هدنا سيدي تيهر أكلا وقبلذي إنك حيقو في مكان لا يسترهم عن أبصار المسلمين شيء iyada oo meesha cadowgu uu taagan yahay ay tahay meel aan muslimiinta ka qarsoonayn oo muslimiinta way u muuqdaan xaaladii hore muslimiinta inay ka qarsoon yihiin oo qolo markaa looga taga ayaa loo baahnaa halkan waa laysu muuqdaa marka mar hadii laysu muuqdo xaggii qibladana way inaga xigaan iyada markaa laba qaybood layska dhigi maayo wuxuu yihi wafi lmuslimiina karatun iyadoo muslimiintuna ay badan yihiin oo taxtamilu tafaruqahum karadaa iyo badnidaasi oo xamilaysa in muslimiintu ay qaybsamaan ayaa muslimiintana ay ku sugan fayasufuhum اlimaamu safayni imaamkii hadaba halkan imika laba qaybood laga dhigi maayo qaybi cadowga hortegayse laba saf baa laga kala dhigi maalan waa tusaale ahaan saddex saf afar saf waa laga dhigi karaa wa yuxrimu bihim jamiican hal mar buu salaada la wada gelaya yani wuu xidhanaya iyaguna waa la xidhanaya wy faidaa sajada alimaamu fi arakcati اluulaa markuu imaamku sujuudo markaa maxaa ka horeeya qiraaadii way wada akhrisanayaan wuu rukuucaya way la rukuucayaan cadowgiina waa la ilaalinaya waa laga warqaba way ka soo kacayaa oo maarata ictidaalkiibuu la imanaya iyaguna way ka soo kacaya markuu sujuudo faidaa sajada alimaamu fi rakcati اlula ragcadda koowaad markuu sujuudo sajada macahu axadu safayni labadii saf mid un ka ah ayaa markaa la sujuudi ama kii hore ha noqdo ama markaa safkii dambe ha noqdee hal saf ayuunbaa markaa imaamka raacaya oo la sujuuday waayahay sajada macahu axadu safayni sajdatayni labadii sujuudood ee salaadu ay ragcadda hore ay lahayd ayay la sujuudayaan oo waqafa safu laakharu safkii kalena wuu istaagi yaxrusuhum iyagoo dadkan muslimiinta tukanaya ilaalinaya safkii labaad muslimiintan u ilaalinaya ayuu taagay ay taagan iyagu ee itidaalkii ku jiraan faidaa rafaca alimaamu ra'sahu imaamku markuu madaxa kor soo qaado sajadu ayay sujuudiyo walaxiquuhu markaasay gaadhi imaamkii yani halkay ku gaadhayaan sara joogida sujuudahoodii bay dhamaysanayaan iyo juluus bayna sajdataynkii ilaa ay soo gaarhayaan imaamkiio qiyaamkii ku soo gaarhayaan marka dee waa laysu muuqdaayo waxaa la diidaya inta la wada sujuudo inuu cadowgii de markaa uu soo weeraro wuxuu yihi marka waqafa asafu aakharu yaxrusuhum faida rafaca alimaamu ra'sahu sajaduu walaxiquuh wayatashahadu limaamu bisafayn marka dee ragcaddii labaadna qaabkaasaa loo tukanaya wey ragcaddii labaadna qaabkaasaa loo tukan ata laba ragcadood ahayd hadday saddex ahayd tii saddexaadna waa saas kale hadday afar ahayd waa saas kale wa yusalimu bihim hal marba markaa salaaddii uu kala wada baxayaa dawaa'iftii oo dhan wa salaatu rasuuli illahi sal l slam bicusfaana tanna waa tii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday goobtii cusfaan la odhan jiray markii markaa dagaalku uu ku qabsaday wa qaryatun fii ariiqi alxaaji almisriyi waa tuulo ku taalla waddada xaajiga reer masar uu soo maro xaajiga reer masr loola jeedaa waa xujaajta marka yani ariiqa xujayada masr ka timaada ay soo maraan marka alxaaj waa mufrad lakin jamc baa looga jeeda ajacaltum siqaaya alxaaji wa cimaarat masjid xaajiga waraabintiisa marka laleeyahay waa xujaajtii baa loo jeedaayo dee waa mufradka ashu ku jirto marka xaajigii masriga ahaa baa soo maraya buu leeyaho yani dadkii xujayda aha aggaa masr ka yimid tuulo ay soo maraan weeyaano baynahaa wa bayna makata marxalata marka wa imikana waddadan madiine loo sii maro ayay ku taallaayo markaa imika waa iska meel dee lasii maro u wey goob weeyi maka ilaa dhowr iyo toddobaatan kilomitr u jirta waa kanoo baynahaa wa bayna makata marxalataani buu yihi iyadiyo maka laba marxaladood ayaa markaa u dhaxaysa sumiyat bidalika cusfaan baa lagu magacaabay licasfi suyuuli fiihaa daadadka oo ku fatahay ama dhinac walba u jeeday awgeed oo ku batay casfigu waa qofka wadada dhex qaada uuna aan isagoo markaa waxa weeyaan meel uu markaa u socdo aan garin iska dhex qaado marka waxaad moodaa inuu leeyahay daadkiibaa waxa dhinac walba u maray oo iska dhex qaaday saasaa markaa cusfaan loogu magacaabay buu leey والثالث qaabka saddexaad ee salaadan loo tukadaa an yakuuna fii shiddati alkhawf in cabsidu ay daraato qofkii cabsi daran uu ku jiro waltixaami alxarbi isdhexgalkii dagaalka dhexdiisa markaa uu qofku markaa ku sugnaado huwa iltixaamkani iltixaam laxmigii baa laga laxmina waa hirib marka waa laxaamadii in laysku laxaamadiyo laysdhexgalo weeye kinaayatun can shiddati alikhtilaaq waxaa laga sarbeebayaa buu yidhi isdhexgalka markaa xeel dheeraaday ee daraaday bayna alqowm ee raggii isdhexgalay maarata muslimiinta iyo cadowgii baxaysu yaltasiqu ilaa heer uu ku dhegayo laxmu bacdihim barkood hilibkooda iyo jirhkoodu bibacdin barkii kale yani waa la isdhexgalayo in hilbihii istaabtaan ayaa markaa lagu sigtay wey falaa yatamakkanuuna min tarki alqitaal markaa muslimiintii dee uma suuragal aha inay dagaalkii ka tagaan oy salaad ku mashquulaan walaa yaqdiruuna cala nusuuli in kaanuu rukbaanan hadday markaa fardahoodii fuushan yihiin oy saaran yihiin gaadiidkii inay degaan kuma simayso wati kuma simaya dagaalku oo intuu waan degayaa baa laga gaadhsiinaya marka muxuu samaynayaa walaa cala linxiraaf sidoo kale kuma simaya dagaalku inay jeestaan oy xaggii qiblada u jeedsadaan in kaanuu mushaatan xataa haddii ay yihiin kuwa lugaynaya inay qibladii u jeedsadaan iyadana dagaalkii ku simi maayo fa kullu min alqowmi haddaba qof waliba wuxuu u tukan kayfa amkanahu si alla sidii u suura gasha raajilan ay maashin isagoo lugaynaya aw raakiban ama wax fuushan mustaqbil اqiblati qiblada ujeeda wagayra mustaqbillah iyo isagoon ujeedinba wayucdaruuna waa loo cudur daaraya fi acmaali اkaiira dhaqdhaqaaqa faraha badan fi salaati salaada dhexdeeda ay dhaqdhaqaaqayaan ka darabaatin sida garaacyadii tawaalid isku xidhiidhka ahaa kanuu qoorta ka goynayayo kanuu laga yaabaa inuu marka caloosha ka soo rido saas uu soconaya laakiin wuxuu iska ilaalinayaa seeftii in markaa waxa weeyaan dhiigu ku batade hadduu de ka maarmi waayo mooyaan hadii dhiiggii seefta soo gaaro haddii aanay daruurahaynin wuu tuurayaabaa laakiin haddii uunade ka maarmaynin oo warmaha iyo waxa uu haysta iyo leebabku aanay ku filayn xaaladdaa dee seeftiina tuuri maayo wuu iska haysanaya salaaddii miyuu soo celinaya markaa mise ma soo celinayo ila nijaasuu siteeye ayaa markaa halkaasi culammadu ku murmaan ninkaa isagoo nijaasada leh tukaday ma soo celinaya mise ma soo celinaya ku murmaan lakiin haddaanu u baahnayn safety leebabkii iyo wixii kaleu ku dagaalgelayay buu wadanayaa iyadii markaa wuu iska dhigaya kol hadday dhiig yeelatay bina faslun fi libaas halkana waxaa laga warramaya maxaad xidhanaysa dharki maxaa kuu banaanay maxaan kuu banaanayn maxaa halkan loo soo dhexgeliyey waxay yidhahdeen marka dagaalku jiro dee waxyaala aan markii hore la ogolayn baa la ogolaada xariirtii in ragga loo ogolaado kale ayaa dhici karta marka halkaasay munaasabadu ka timi wayaxrumu cala arijaali raggii waxa markaa ka xaaraan ah lubsul xariir dharkii xariirta ahaa inay xidhaan watakatumu bidahab dahabkii inay kaatun ka dhigtaan ama ay si kalaba u xidhaan ayaa isaguna ka xaaraan ah walqazi qazigu waa noocun xariirta ka mida xariirtii markaa noocaa isagana qaziga la yidhaahdo waxay yidhahdaan duudadan ama dixrigan sameeya xariirta dunteeda iyo marna ku dhex dhinta mar waxa weeye eh, aan ku dhex dhiman markaa saasay magacyo kala qaadqaadanay magacyo kala sameeyaan marka qazigu eh, waxaa filaya inay lahaayeen waa uu ka dhex baxay isagoon ku dhimanin baa qazi la yidhahdaa aanu markaa duntii aanu ku dhex dhimanin ku dhex jirin ayay qazi yidhaahdaa way marka xariirta iyo dahabka xidhan maayo fii xaali alikhtiyaar markuu ikhtiyaarka leeyahay ee aanu qasbanayn marka maxaa meeshaa ku baxaya isagaa inoo sheegi doona wakadaa yaxrumu waxaa kaloo xaaraan ah isticmaalu maa dukira waxaaynu soo sheegnay in la isticmaalo calaa jihati aliftiraash qaab goglasho in gogol laga dhigto dahabkii iyo fidadii labadiiba ragga waxaan jeeda dahabkii iyo xariirtii in gogol laga dhigtaa labadiiba raggii xaaraan bay ka yihiin mar haddii inaad xidhataa xaaraan kaa noqotay inaad goglataana sijaayad lagu xardhay dahab ama xariirba ka samaysan inaad goglataana xaaraan weeye waayru dalika waxaa kaloo ka xaaraana w ah. waayri dalika waxaa kaloo isaguna markaa lamid ah oo yani yaxrumu isticmaalu maa dukira calaa jihati calaa ayri dalika marka jihati iftirashka in ku cadfiye waayri dalika wacalaa gayri dalika qaab aan sida ahayn in loo isticmaalo oo min wujuuhi isticmaalaat isticmaalada qaababkeedii kala duwanaaya in raggu ay dahabkii iyo xariirtii u isticmaalaan looma ogola wayaxilu lirijaali raggii waxaa adaba u xalaal ah lubsuhu xariirtii iyo daabkii waxaynu soo sheegnay inuu u xidho lidaruurati haddii daruura ay keensato haday daruura timaado inuu xidho iyaa loo ogolaanaya ka xarin wa bardin muhlikayni sida qabow kulayl iyo qabow halaaga qofkii halaagay oo yani khatar gelinaya yani dhib u keenaya unbaa laga wada ayaan markaa naftaba ka jarin hadduu ku xanuunsanayo waa saas oo kale wax kalena ma haystee maradaa xariirta abu haysta ama maradan dahabku ku xardhan yahay buu haystaa wax kale ma hayo marka hadda inuu iska xidho waa loo ogolaanay wayaxilu linisaai dumarkii waxa u xalaal ah lubsulxariiri xariirta inay iska xidhaan waftiraashuhu gogladaan intaa dee maarata ragga loogu diiday wayaxilu lilwaliyi qofkii markaa mas-uulka ahaa waxa u bannaan ilbaasu sabiyi ilmihii yaray ka mas-uulka ahaa inuu u xidho alxariira xariirti inanbaha noqde inankii yaraa in qaangaarhka ahayn qabla sabci siniina ee toddoba jir ka horeeye toddoba jir gaarin iyo wabacdaa kii markaa kadibba toddoba jirka dhaafayba in loo xidho xariirtii iyo dahabkiiba way iska banaan tahay baa oo ragga waxaa loogu diiday baa la yidhi xariirtan iyo dahabkan iyo xariirtiina waa maro markaa dabacsan oo jilicsan oo maaragta markaa raganimadii iyo adaygii ninka laga doonayey baanay munaasib ku ahayn baa dahabkiina waa saasoo kale waa isqurqurxino de waxa weyaan iyadana markaa raggii in halkaa la sii gaadho iyadana lama lama doonayo haddaba ilmahan yari waxaa la yidhi isagu weli hadda ah iyo raganimadii muu yeelanin marka mar hadday saas iska tahay waa la ysaga xuli karaaba waqaliilu dahabi dahabka intiisii yarayd iyo wakaiiru intiisii badnad isticmaalohum in la isticmaalaan loola jeedaayo fi taxriimi xagga xaaraamaynta sawaan waa isaga mid mara in yaroo dahab lagu xardhay iyo tu in badan lagu xardhay waa isku midu midnaa xidhanin lama ogola dahabkii waxa weeye sijaayad ah, maaragtay lagu sameeyey wax yar baa lagaga sameeya ha ku fadhiisanin ha goglanin maro dahab yar lagu sameeyo lagu qurxiyey ha xidhanin ama ha yaraada ama ha badnaado xariirtiiba markaa ka duwanoo waidaa kaana bacdu thawbi haddaba maradii qayb ka mid ah tahay ibraysaman mid ka samaysan xariir ay xariiran wa bacduhu alaakharu barhkiisa kalena qutnan cudbi mid ka samaysan uu yahay aw kataanan ama kataankii liif ka samaysan maalan oo kale jaaza lirajuli ninkii waxa u bannaan lubsuhu inuu iska xidho maa lam yakun ilibraysam haddii aanay xariirtu ahayn haaliban mid badan oo ka badan calaa hayrihi waxa kale ee la socda fain kaana hayru libraysami haaliban haddii waxa aan xariirta ahayn uu badan yahay xalla maradaasi xalaal bay noqonaysa wakadaa waxaa taa la mida in istawayaa hadday isleekaadaan fil asaxi sida xooga badan waa laysku haystaa taasi wey maradii markay ka samaysan tahay xariir iyo wax kale maradaa ka samaysan ya ma aha khamiiskaa laga tolayo qaybna xariir laga dhigay qaybna eh, qaybna laga dhigay maalan maro kale suufa ama qudni ee lafteeda duntan ay ka samaysan tahay markii laga samaynayay nasjigii wixii la odhanayay samayntii marada ayaa dun xariira iyo waxaa la ysku dhafay dun markaa aan xariir ahayn waa markii marada la samaynayeyba hadday sidaa tahay xaaladdaa iyadaa waxaynu egaynaa keebaa badan xariirtiina waa xaaraan cudbigiina waa la haddaba keebaa badan unbaa la odhan hadday xariirtu badan tahay marka waliba agga miisaanka laga eega baa miisaanka xariirta ku jirta miisaankeedu intuu yahay haddii marka xariirtu ay badan tahay maradaasi waa xaaraan haddii laga badan yahayna maradaasi waa xaaraan hadday isleeg yihiin konton iyo konton markaasay culammadu ku muransan yihin iyadiina waxaa loo batay oo la xoogeeyey la xoojiyey inay iska bannaantahay maxaa yeelay lama odhanaya baa waa mara xariira waxa lanaga xarima waa mara xariira marka mar hadday nus iyo nus tahay lama odhan karayo waa mara xariira baa la yidhi markaa waa iska bannaanaanaysa faslu فيma yتacalaq bاlmeyti min guslihi wa takfiinihi wالصalaaةi عalayhi wa dafnihi halkana waxaa lagaga waramaya fيma yatacalaqu bاlmeyti meydka wixii ku tacaluqayey oo min guslihi mayrigiisiiya wa takfiinihi kafnidiisiiya wالصalaaةi عalayhi in markaa lagu tukado iyo wa dafnihi aasitaankii kitaabkii salaada halkana lagu khatimaayo dee salaadii janaazada ayaa ka mid ah maadaama ay salaadii janaazadu salaadii ka mid tahay axkaamtii janaazado kalena waa la wada raaciyey wayalzamu waxaa markaa waajibaya calaa ariiqi fardilkifaayati oo qaabkii fardulkifaayaha u waajibaya ariiq fardu kifaaya ah oo yani waa farducayn maahee ariiqii fardukifaayaha waxaa u waajibaya fi lmeyti meydka markaa yani waxa weeye fii shani lmeyit meydka marka xagii shaanigiisa waxaa ka waajibaya almuslimi meydkii muslimka ahaa hayri lmuxrimi ee aan muxrimka ahayn aan ixraam maaragtay xaj aan xarmanayn ama cumro washahiidi sidoo kale shahiidna aan ahayn arbacatu ashyaaa afar arimood baa waajibaya gusluhu in la ayaa waajibi wa takfiinuhu in la ayaa waajibi wsalaatu calayhi in lagu tukadaa waajibi wa dafnuhu waxaa iyaduna waajibi in markaa la aaso wain lam yaclam bixaali اmeyti ilaa waaxidu hadii marka waxaaso dhan afartaasiba waa fardu kifaaya buu ina yidhi dadkii qeyb baa laga doonaya in arrintaa la sameeyaa la doonaya hadday qaybi samayso intii kale ma dembaabayso haddii cid samaysan la waayo way wada dembaabayaan wey wain lam yaclam geeridiisa iyo arinkiisa ilaa waaxidun qof qura mooyaane cid kaleba haddaanay geeridan ogeyn tacayana calayhi qofkaa farducayn bay ku noqonaysaa maa dukira afartaynu soo sheegnay qof qura uun ninkan la jooga halkaasuu ku dhintay cid kale meeshii ma joogto dee odhan maayo waa fardu kifaaya muslimka oo dhan baa ayay xaaladiisu u taallaaye aniga maaragtay dadkun baan ula simanahay ma odhanayo isaga ayay farducayn ku noqonaysaa wa ama almeyt lkaafir waayahay shuruud buu inoo soo dhigoo muslimkii aan muxrimka ahayn aan xarmanayn aan shahiidka ahayn kuwii ka daba tegaya wa ama albeyt lkaafir gaalkii markaa isagu baktiyey faasalaatu calayhi xaraamu horta salaadii iyadu de waa xaaraan noocu doonaba ha noqdee lagu tukan maayo xarbiyan kaana aw dimiyan ama ha noqdo kuwii aan heshiis inaga dhaxayn xarbi baa la idhaahda kol haddaan heshiis inaga dhaxayn dagaal baa inaga dhexeeya marka xarbi macnaheedu maaha imikaaba inu xabadda isku ridaynaa maaha mar haddaan heshiisi naga dhaxayn dee dagaal baa inaga dhexeeye wey markaa dagaalku qaaim yahay dagaalku markaa taagan yahay shardi maaha waa ku kastoon heshiisi naga dhexayn wey isagii muslimiinta wax heshiisi aani ka dhexay xarbi baa kaa laydhaha ama xarbi ha noqdo gaalku aw dimiyan ama mid dimiyahoo inagu dhex nool jisyada bixiyo heshiis ku jira kuu doonaba ha noqdee gaalkii in lagu tukadaa waa xaaraan in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyaana waa saasoo kale in loo duceeyo oo maaratay inta lasoo dul istaaga qabri xabaashiisii laga soo dul duceeya xaaraan wey waxa markaa banaan asluhu in la iska maydho filxaalayn labada xaalaba ama xarbi ha noqdo ama dimi ha noqde in la maydhaa way iska banaanta oo lagu dembaabi maayo haddii waxba la maydhinna iyadana lagu dembaabi maayo waxba inaguma le wayajibu waxaase inagu waajiba takfiinu dimiyi gaalkii dimiga ahaa ee heshiiska inagula jiray ee isagu nabadda inagula joogay in la kafano wa dafnuhu la aaso ayaa waajibi haddii uu inagu dhex baktiyo oo dadkiisii aanay la joogin intuu isagu isagoo muslimiintii la jooga ayuu meeshii ku baktiyey mana ahayno wax markaa gaaladiisiioo markaa jiito oo de waxa weyan waxay ku samaynayaan ku sameeya waxaynu markaa samaynaynaa waynu kafanaynaa waynu qarinaynaa waanaynu aasayn duuna alxarbiyi walmuctadi waxaa arrintaa markaa ka duwan kii xarbiga ahaa ee dagaalka yani aan heshiisi naga dhexaynin iyo kii murtadka ahaa muslimka ahaa ee ridoobay kaasina nabadgeliya ammaan male mar haddaanu ammaan lahayn hadduu baktiyo xataa inaguma laha inaynu xabaal ku ridno inaguma laha waxay culimmadu yidhahdeen hadii haddii magaalada loogu yeedho ha dhammeeyaane waxba markaa lagu dambaabi maayo markaa de waa wax baktiyo de bakti magaalada dhex yaalla wixii markaa cunayaa ha cunaan duunal xarbiyi markaa xarbigii isaga inaguma laha wax daryeela inaguma laha walmurtadi kii murtadka ahaana isaguna wax daryeelo inagu leeyahay ma jirto wa ama almuxrim marka waa labadan haddii dadkii muslimiinta hadee ah, qarmuunkoodii iyo wixii inay ku dhibaatays maarata ku dhibaatoodaan laga baqanayo markaasuunbaa meelaha in god maaragtay booraan lagu rido ama hog meelaha maaragtay la yskaga rido ayaa markaa dee fiican si aan dee cudurro uga dilaacin wa ama almuxrimu kii isagu muxrimka ahaa ee xarmanaa idaa kufina markii la kafano falaa yustaru ra'suhu madaxiisa la qarin maayo walaa wajhulmuxrimati gabadhii muxrimadda haydna wejigeeda la qarin maayo marka shardi buu inoo soo dhigay hayr almuxrima deetna qofku wuxuu mooday oo laga fahmaya hadalkiisa muxrimkii afartani inaanay waajib u ahayn laakiin sidaa maaha muxrimkii afartuba waa u waajib in la maydho in la kafano in lagu tukado in la aaso afartiiba waa u waajib laakiin hal qodob unbuu kaga duwan yahayoo ixraamkiisii hadday markaa gabarh tahayna wejigii loo qarin maayo ila gabadhu markay muxrimada tahay wejiga ma qarsato hadduu nin yahayna madaxii loo qarin maayo wa ama shahiid shahiidkii oo isagana uu shardiga ku soo reebay wuxuu ihi falaa yusallaa calayhi isagana in lagu tukadaa waa xaaraan kamaa dakarahu lmusanifu sida musanifku uu ku sheegay biqowli hadalka uu yidhi wahnaani laba laa yugasalaani lama maydho walaa yusallaa calayhimaa lagumana tukano marka shahiidkii maydhina male salaadna male maxaa soo haray marka kafankii iyo iyo aasitaankii labadaasuu leeyay shahiidku ee salaadna malaha baa la yidhi uu ka kaaftoonsan yahay kol hadduu shahiid yahay arinkiisa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ballan qaaday marka inay salaaddu ergey ahay isagu ergadeedana ergadeennan wuu ka sarreeya isaga xaaladiisu waxa weeye waa xaalad kale mayrigiina isagana la mayri maayo oo dhiiggii ku yaalay baa ayaa maalinta qiyaamaha isagoo cadarka ugu udgoon ka udgoon ula soo kacaya marka isagana la mayri maayo raadkii shahaadada oo dhiiggaasa laga laga tiri maayo markaa shahiidkii labada ma yeelanayo marka wuxuu dadkii laba qaybood oo kamid ah midig waa shahiidkii midna waa mid kaloo inoo sheegi doonee oo maarata ilmihii yaraaye wixii markaa yani dhiciskii wanaani dadkii laba kamida laa yugasalaani lama maydho walaa yusallaa calayhimaa lagumana tukado axaduhumaa midkood ashahiidu fii macrakati اlmushrikiin waa shahiidkii ku geeriyooday dagaalkii gaalada lala galay wa huwa shahiidku man maata waa kii ku dhintay fi qitaali اkufaari dagaal gaalo lagula jiray bisababihi dagaalka sababtiisa ku dhintay sawaaun waxa isku mid ah qatalahu a qatalahu kaafirun ma gaal baa dilay mulaqan waxa weyaan suu doono markaa gaalkaasi ha u dile aw muslimun ama muslim baa dilay khaaan si khaaa u dilay aw caada silaaxuhu ama hubkiisibaa ku soo noqday ilayhi isaga oo dilay aw saqaa ama waba ka dhacayba can daabatihi gaadiidkii uu fuushanaa aw naxwu daalika ama wax waxaa lamid ahi ayaa ayaa markaa wax weeyaan ku dhacay oo dagaalkii sababtiisii ayuunbuu ku dhintay intaasi markii la helo waa shahiid waa maxay waa inuu qofkani ku geeriyooday dagaal gaalo lagula jiray isagaa inoo sheegay haddii qolo muslimiin ahoo fallaagoobayo in lala dagaalama ay sharci tahay haddii dagaalkoodii uu ku dhinto sida xaaladdu noqonaysa isagaa inoo sheegay waa in qofkani bisabab alqitaal uu ku dhintay dagaalka sababtiisa waa inuu ku dhintay maxaa meesha lagu saaraya kii isaguna dagaalkaba ku jira dagaalkana muslimiin iyo gaala ay laakiin xanuun ku soo booday ama wadnuhuna istaagay sidaa isaga dhintay dee waa shahiid la odhan maayo axkaamtii shahiidkana lagu socodsiin maaye waa meyd markaa muslim oo de axkaamtii muslimkii u lahaa ayuu yeelanaya ama gaal ha gaalkaasi mutlaqan buu yidhi yacni ama si ula kas a ah gaalku ha u dilo ama isagoo cid kale markaa ku socdaba isaga ha ku dhuftee hadduu gaalba dilay dagaalkuna dagaal gaala aha waa shahiid ninkaas ama dagaalkii iyadoo lagu jiro muslim dilay laakiin muslimku wuxuu u dilay si khaa ah. camdi may ahayn hadday camdi noqoto uu ka baxaya laakiin si khaa ah isagoo gaaladii wax ku tuuraya ayuu muslimkii ku dhuftay ama isagiibaaba hubkii uu ridayu gaalada ku ridayaybaa ku soo noqdayoo isagii dilay waa shahiid marka ama daabadiisiibuu ka dhacay gaadiidkii u watay ama de waxa weyaan baabuurtii muslimiintaaba dee jiiday iyagoo markaa waa we dagaalkii lagu jiro ama god ku dhacay iyo wax lamid ah isagoo markaa dagaaladii eryanayay waxay markaa noqonaysaa shahaado ayay noqonaysaa sababtii dagaalka nin ku dhintay buu noqonaya fa in maanta hadduu dhinto bacda inqidaai alqitaal markii dagaalku dhammaaday bijiraaxatin fiihi dhaawac la gaadhsiiyey markii dagaalku socday ayuu dagaalkii oo dhammaaday kadib u dhintay oo yuqacu weliba la hubo bimowtihi minhaa inuu dhaawaca sababteeda iyo jaraaxada sababteeda u dhintay fa hayru shahiidin axkaamtii shahiidka ma laha fil adhari sida xooga badan muran baa ku jire qowlka xooga badani ninkaasi kol haddii dagaalkii oo dhammaaday kadib uu dhintay oo markii dagaalku uu dhammaaday noloshiisu ay dee caadi ahayd uu hadlayey oo wax kala garanayey waxay noqonaysaa markaa dhimashadiisan dambe axkaamtii shahiidka la siin maayo oo de ajarkii waa leeyahay laakiin akaamtii akaamtii shahiidka la siin maayo wakadaa waxaa saasoo kale lamida low maanta hadduu ku dhinto fii qitaali lbugaa fallaagadii muslimiinta dagaalkii lala dagaalamayay hadduu ku dhintana iyaduna waa saasoo kale aw maata ama uu ku dhinto fii qitaali lkufaari dagaal gaalo lagula jiray ayuu ku dhintay laakiin laa bisababi alqitaal sababtii dagaalka kumuu dhimane wadnahaaba istaagay kaasina isaguna axkaamtii shahaadada qaadan maayo wahaani ka labaad asiqtu waa dhiciskii alladii lam yastahilla ay lam yarfac sawtahu ee aan codka kor u qaadin saarikan isagoo markaa qaylinaya waa dhiciskii ilmihii soo dhacay ee aan nolol kusoo dhalan wey aan nolol kusoo dhalan markaa noloshii calaamadeedii buu inoo sheegayo waa inuu kor u qaado markaa cod qaylo ah ayaynu ku garanaya inuu noolaa fain istahalla hadduu markaa kor qaado codkii saarikan isagoo markaa qaylinaya aw bakaa ama u ooyaba fa xukmuhu kalkabiiri ninkaasi nolol buu ku dhashaye sidii qof weyn unbaa loola dhaqmiyo afartiiba way u waajibi wasiqtu siqigu bitatliii siin siinka saa doonta u akriyo weey siqi iyo subti iyo saqi alwaladu waa ilmaha annaazilu soo dhacay qabla tamaami isagoon dhamaystirmin maakuudu waxaa laga soo qaatay min asuquud dhicitaankii soomaalida hadda dhicis ume ayu soo dhacay u suquudkaasunbaa laga keenay marka ilmahaasi kol haddii aanu nolol ku soo dhalanin xaaladiisu waxay markaa noqonaysaa salaadiisi ma ma banaan oo lagu tukan maayo kol haddaan nolol ku soo dhalan lagu tukan maayo laakiin xaggii maydhiga waa la kala qaadqaadiyo haddii abuurkiisu dhammaystirmay ma suuradii bani aadamka uu yeeshay oo yani nafku ruuxii uu gaadhay in la maydhaa waajib bay noqon afar bilood iyo wixii ka badan in la maydhaa waajib bay noqon haddii abuurkiisii uu markaa muuqday oo waktigii markaa nafta lagu afuufayey uu gaadhay haddii aan abuurkiisii muuqan oo iska waslad yaroo hiliba ama maaragtay uu iska yahayna waxaa iska sunna abaa ah la yidhi inta mare lagu duubo in la aasaa iska sunna lakiin wax u waajibaya ma jiraan wayugasalu lmeytu meydkii waa la maydi witran tiro isdhiman alaaan oo saddex ah aw khamsan ama shan ah aw akara min dalik ama intaa in ka badan saddex shan toddoba sagaal kolba intii loo baahdo wey wayakuunu fii awali guslihi maydhigiisa koobaad waxaa la raacini sidrun caleentii markaa gobka ay yusanu waxaa la sunneeyaa an yastaciina alghaasilu inuu kaashado kan maydhaya fi lghaslati اlأulaa maydhiga koobaad min khasalaati اlmeyd ee maydhiyada meydka bisidirin caleentaa gobka inuu markaa kaashado aw khimiyin ama caleentaa geedkaa kale marka iyaduna waa caleen kale o khimiguna imikana saabuuntii baa markaa meeshii gelaysa sida saabuunta u isticmaali jiray wa yakuunu fii aakhirihi waxaa kaloo markaa aakhirkana uu raacina waa iska sunne fii aakhiri gusli meyti baa la sheegayaa meydka markaa maydhigiisa aakhirkiisa hayr اlmuxrimi waa meydkii aan muxrimka ahayn aan xarmanayn shayun qaliilun wax yar oo min kaafuurin ah markaa cadarkaasi markaa kaafuurka ama maaragtay baxrasaafka caleentiisa oo markaa udgoonaynaysa bxayu laa yuayiru biyihii baa lagu daraya bxayu laa yuayiru lmaaa iyada oo aanu markaa bedelaynin biyihii aanu bedelaynin marka muxrimkii isaga loo raacin maayo isaga cadarka waa laga ilaliya lagu xiraaman yahay qofku haduu xarman yahay cadarkaba waa laga ilaaliya marka caleentanna dee cadar ahaan baa loo isticmaalaa waa udug ahaan markaa kii aan muxrimka ahayn baa loo raacinaya waana la yaraynayaa si aan markaa biyihii u bedelin walam waxaad ogaataa ana aqala gusli lmeyti maydiga meydka intiisa ugu yari tacmiimu badanihi bilmaai waa biyaha oo la wada gaadhsiiyo jidhkiisa maratan waaxidatan hal mar intaasaa ugu yar wa amaa akmaluhu inta ugu kaamilsan ee sida markaa sunahee dhammayska tirna waafiga yihi famadkuurun waxaa lagu sheegay filmabsuuaati kutubta faahfaahsan kana sidaa maaha buu kuleey wayukafanu waxaa markaa lagu kafanaa almeytu meydka dakaran kaana unsaa lab iyo dhidinkuu doonaba ha noqde baaliqan kaana awlaa qaangaadh iyo kayru qaangaadhkuu doonaba ha noqde fii alaaثati aswaabin biidin saddex maro oo cadcad ayaa lagu kafanaa wa takuunu kulluhaa dhammaanteed waxay noqonaysaa lafaa'ifa go-yaal lagu duubayo oo mutasaawiyatan isleeg tuulan wa cardan ballac iyo dherarba isleeg isku jaan go-an ayay noqonaysaa تأخذ كل واحدة منها mid kastaba ay wada gaarayso oo wada qaadanaysa jamiica albada jirka oo dhan oo lagu wada duubay laysa fiha oo aanu ku jirin qamiis khamiis aanu ku jirin wala imaamatu imaamadina aanay ku jirin saddexdaas markaa fa afdala sida afdalki waa sida wa in kufina dhakaru hadaba qofkii laba hadii lagu kafano fi khamsatin shan mara hadii fahiy halaaatu lmadkuuratu waa saddexdaa lasoo sheegay go-yaasha ah iyo wa qamiisun qamiis baa loo raacin wa cimaamatun iyo cimaamad shantaasaa laga dhigi lakiin saddexdii baa ka fadli badan shantani way banaan tahay saddexdii ayaa ka fadli badan awilmaratu gabadhii haddii iyadana eh, fii khamsatin shan haddii iyadana lagu kafano fahiya waxay kala noqon shantaasi izaarun gogarad ama markaa gunti wa khimaarun masar wa qamiisun iyo markaa diric waa khamiiskaasude marka waa jirka markaa wada gaaraya gacmaha meesha laga saarale walifaafataani iyo laba go oo lagu duubay wa aqalu lkafani kafanka inta ugu yare waajibku inagaga dhacayaa hawbun waaxidun waa hal maro saddexduna waajib maaha shantuna waajib maaha waa hal maro oo yasturu asturaysa cawrata almeyt meydka cawradiisi cala alasaxi sida markaa xooga badan fi rawdati kitaabka rawdatu aalibiinka la yidhahdo dhexdiisa iyo wa sharxi lmuhadabi kitaabka sharxulmuhadabka inagu labadaba uu leeyahay sida uu ku rajaxay waa in mara cawrada qarinayso waajibku uu yahay deetana wa yakhtalifu qadruhu qadarkii markaa dee waajibku wuxuu ku kala duwanaani bidukuurati lmeyti wa unuusatihi labnimada meydka iyo dhedignimadiisa ilan isku cawro maahe raggiina cawradoodii waa xudunta iyo jilibka gabadhiina wejiga iyo labada kaf mooye intii kaleo dhan baa cawraa marka hadday kafanka intii ugu yarayd way kala duwanaan buu yidhi sidaasi ayuu sheekhu markaa marayo nawowi baa muddo ka soo guuriye ku sheegay rawdatu aalibiin oo aynu hore usoo sheegnay kitaabku yahay sharxulmuhadaba laakiin waa qowl daciifa ah, wey madhabka marka la joogo waa qowl daciife eh. si kalaana loo fasirayaayo waxaa loo jeedaa baa la yidhi oo nawowi markaa yani lagu xambaaraya warkiisa noocan ah yani xaqii ilaahay waa intaa intaas iyada marnaba lagama tanaasul karo waa xaq ilaahay xaq kaloo meydku uu leeyahay baa jiro iyada lafteedana xaq ilaahay ku tacalluqo oo waa wixii cawrada ka saa'ida jirkoo dhan weeye marka markaa meydka jirkiisii o dhan in la wada asturaa waa waajib lakiin waxaan u kala qaybinaynaa xaq ilaahay oo khaalisa iyo xaq eh, ilaahay oo addoonka laftiisuna uu markaa wax ku leeyahay laakiin markaa jirkiisi la wada qariyo saasay waajib u tahay muxrimkii muxrimaddii baad kasoo reebaysaa oo wejiga ama madaxa loo qaawinay wuxuu yihi wayakuunu lkafanu kafanku wuxuu noqonayaa min jinsi maa yalbasuhu shaksu mid markaa ka soo jeeda jinsigii loo ogolaa qofku inuu xidho fii xayaatii markuu noolaa hadduu nin yahay xariir lagu kafani maayo ilan xariirta jinsigaa xariirta looma ogolayn ninku inuu xidho marka mar haddaan loo ogolayn markuu noolaa inuu xidho markuu dhintana lagu kafani maayo laakiin gabadhii haddii xariir lagu kafano dee markii ay nooleedba way xidhan karaysay way bannaan tahay laakiin waa laga fiican wayukabaru calayhi ay lmeyti meydkii waxaa lagu takbiiran idaa sulliya caleyhi markii lagu tukanayo arbacu takbiiraatin afar takbiiradood bitakbiirati lixraami iyadoo markaa afartaa ay ku jirto maca takbiirati lixraam iyo takbiiratu lixraamka ay la jirto markaa aanay ka baxsanayn afartaasun ka mid tahay walow kabara amsan shan takbiirood buu la yimaado lam tabtul salaadu ma burayso laakiin hase ahaatee low khamasa imaamuhu hadduu imaamku tushanaad la yimaado lam yutaabichu mamuumku raaci maayo maxaa yeelay de waxa wey afartaas weyaa sharcigu bal yusalimu wuu ka goosanayaayo wuu ka baxayaa salaada aw yantadiru ama wuu iska yar sugayaa liyusalima macahu si markaa isaga markuu ka baxo uu isna ugala baxo wa huwa inuu sugo ayaa afdalu wanaagsan inuu sugo ayaa wanaagsanoo si markaa salaadiisi o dham jamac salaad jamaca u noqoto wayaqra'u lmusalli qofkii markaa tukanaya wuxuu akrinaya alfaatixata faatixada ayuu akrinaya bacda atakbiirati اluulaa markuu allahu akbar tii koobaad la yimaado faatixadu akri wayajuusu waxaa banaan qiraa'atuha faatixada in la akriyo bacda hayri اluulaa allahu akbar tii dambe dabadeed yani tii labaad markii allahu akbar tii labaad lala yimaado haddii faatixada la akriyana dhib ma laha oo yani khasab ma aha inaad takbiirta koobaad dabadeed aad faatixada akrida ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رسولك ايو صلي يا بعد التكبيره الثانيه تكبيره لبعض ما كله يماض واقل الصلاه عليه صلي النبي انت او يري اللهم صل على محمد ويدعو للميت ميت كو دعين بعد الثالثه دعاء مركه وحا ويا ولا يماض تكبيرتي صدحات مركا صلي النبي تكبيره لبعض مركا لا تيمادو امك اصح كور كاصح ماي دعاء الميت كنا تكبيره صدحات مركا لا تيمادو ايون بك اصح hadaad intaa ka hor ducayso ducadaasi ruknigii noqon mayso wa ducaai lilmeyt meydka ducada loo ducaynaya waxa ugu yar allahuma kfir lahu warxamhu ilahu dambi dhaaf u waakmalu waxa ugu intiisa ugu kaamilsani madkuurun waxaa lagu sheegay fii qowli musanifi hadalka uu sheekhu ku sheegay marka kusoo arooray fii bacdi nusakhi matni nuskhooyinka matnigu uu leeyahay qaar ka mid ah wahuwa waxa weeye allahuma ina hada cabduka wabna cabdayk kharaja min rawxi dunya wasaacatiha ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو اللاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابي قد جئناك راغبين إليه راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقيه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاء في الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين واي ده مركا دعاء ديري أبو شجاعي وين وصل مرتي صومه مركا هلكا سين شرح ويقدم عليه وحو كهر مريني اللهم اغفر لحينا وميتنا ayuu markaa ka hormarin ilaahay dambi dhaaf allahuma qfir lixayina mayitina washahidina qaybina waa ducadii dheerid weeyaduna wayaquulu fi raabicati wuxuu odhanayaa takbiirta afraad markuu la yimaado allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu waqfir lana walaa intaasuu raacinay wayusalimu lmusalii qofkii tukanayey wuxuu markaa salaamtiibuu la imani bacda takbiirati raabic takbiirtii afraad markuu la yimaado kadib ee ducada yarna u akriyo ayuu salaamtii la imani wasalaamu hunaa salaamta halkan lala imanayaa kasalaami fii salaati hayri janaaza waa sidii salaantii lala iman jiray markii salaadu aanay salaaddii janaazada ahayd waa isku midu fii kayfiyatihi xagga qaabka loola imanayo wa tacadudihi tiradiisa waa labadii tasliimadood laakiin yustaxabu huna halkan waxaa sunnaa buu yidhi ziyaadatu in la kordhiyo waraxmat ullaahi wabarakaatuhu in lagu daro assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh marka de waxaad moodaa inuu leeyahay waraxmat ullaahi du salaadihii kale salaantoodii kumay jirin laakiin waa nooc sahwiye dee way ku jirtay wabarakaatuhu duunbaa siyaadaa waraxmat ullaahi salaadihii kaleba way ku jirtay wabarakaatuhu in la siyaadiyaana iyaduna waa daciif baa la yihi hataa halkan lagu siyaadiya waa daciif wayudfanu lmeytu meydkii waxaa lagu aasi fii laxdin luxudkii baa markaa lagu aasi iilkii mustaqbila alqiblati xagga qiblada isagoo markaa qaabilsanoo wejigiisu u jeedo wاlaxdu bifatxi laami wadamiha wa sukuuni اlxaa laxdi iyo luxdiba waa loo akhriyi karaaye maa yuxfaru waa waxa laga qodo fii asfali jaanibi اlqabri dhinaca xabaasha xaggeeda hoose min jihati alqiblati oo dhanka qiblada ah marka waxa weyaan xufradda yar ama godka hogga laga sameeyo ayaa waxaa la odhanayaa laxdi qadra maa in in laeg xaal uu yahay waxaa la jeexayaa la qodayaa yasaculmeyta meydka ku filan wayasturuhu oo asturaya wadafnu fi laxdi laxadka in qofka lagu aaso ayaa afdalu ka fiican min adafni fi shaqi in qabaaljeex lagu markaa aaso xabaasha bartankeeda uun laga jeexo in salubat ilardu haddii dhulku ay dhul adag oo aan dumaynin ay tahay in laxadka ama iilka la jeexo maaragtay la qodo ayaa wanaagsan washaqu qabaaljeexu an yuxfara waa in laga qodo fii wasati alqabri xabaasha bartankeeda ka nahri gacankii markaa biyuhu soo marayeen oo kale yani wax qaabkaasoo kale ah qaabkii qabaalka oo kale ah laga qodo wa yubnaa la dhiso jaanibaahu labadiisa markaa gebi labadiisa gebi la dhiso si markaa meydkii ugu filaado wayudaca almeytu meydkana la dhigo baynahumaa labadaa dhinac dhexdooda wayusqafa calayhi saqaf loo sameeyo bilabinin jaajuur saqaf looga dhigo iyo wanaxwi wixii lamidka ahaa marka dee in la jeexo uun axbaasha bartankeedii oo waxbabo la dhisna inta hog fiican laga jeexo ku filan meydka la dhigo oo dushana markaa saqaf loogu sameeyo way dhici karta iyadoo waxba la dhisinba inaan la jeexina dhisma uun laga sameeyo axbaasha dhexdeedana way dhici karta in qayb inta la yar qodo haddana waxa weeye la dhiso inta kalena iyaduna way dhici karaysa wayuudacu lmeytu meydka waxaa la dhigayaa cinda muahari lqabri xabaasha xaggeeda dambe yani markii meydkii la keeno laxashkii lagu sido waxaa la dhigayaa qabriga xaggiisa dambe qabriga xaggiisa maxaa loogala jeedaa waa xagga hadhow toolo laguhu ay marayaan oo marka xaggeena la joogda waa dhinaca galbeedka dhinaca galbeedka ee wفي bacض النسk نuskda qaarkeed baعda mustaqbل اqiblati mustaqbil qiblada markaa mustaqbil qibladaa dabadeed ziyaadat ziyaada ayaa la socotayo wahiya waxa weeye wayusalu min qibali ra'sihi waxaa laga soo siibayaa meydkii deetana xaggii madaxa ay sallan soo bixin birifqin dhibirsan laa bicunfin ee aan markaa si markaa cunfi ku jiro meydkii loo soo jiidi maayo markii laxashka laga soo bixinayo waxaa la dhigayaa xabaasha galbeedkeedii waa tan la dhigay aggii marka hadhow lagu hay marayeen ayaa la dhigaya marka madaxiisiiba aggan soo igay madaxiisiiba agga xabaasha soo xigay marka laxashkii marka laga soo saarayo xaggii markaa madaxiisa ayaa laga soo siibaya saasaa loo soo waday deetna madaxiisa aggaasu tegaya lugihiina halkoodii ayay saa ku fadhiisanaya ويقول وحولنا الذي يلحده قفك إلك دغيا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنيا ويضجع في القبر قبرك أيا الله تشيفنا بعد أن يعمق markii qabriga la dheereeyo qaamatan wa bastatan joog iyo gacan fidis wayakuunu idjaacu jiifinta markaa meydka la jiifinaya waxay noqonaysaa calaa jambi ayman dhinaciisa midig mustaqbila qiblati isagoo weliba qibladana u jeeda isagoo agga qiblada u jeeda ayaa markaa dhinaca midig loo dhigaya marka in qiblada loo jeeday waa waajib in dhanka midig loo dhigaana waa sunni falow dufina haddii qofka la aasay mustadbir alqiblati isagoo qiblada kasii jeeda aw mustalqiyan ama qadaadka loo jiifiyey nubisha waa la qodayaa dibbaa loo faqayaa wawujiha lilqiblati qiblada ayaa loo jeedin maa lam yatahayar haddaanu isbedelin waxaa waajiba in la qodo xabaashiyo meydkii markaa xaqiisii lama gudine qiblada loo jeediyo wa haddaanu isbedelin haddii meydka lakiin isbedelay waxba la qodi maayo wayusataxu lqabru qabrigii haddaba markii ciiddii markaa lagu celiyo ciiddii waa la simayaa markii xabaasha kor looga qaado ciid siman ayaa laga tegayaa aan markaas sidii kuruska ahayn walaa yusannamu baarka sare lama taagayo qaabkii kuruska oo kale ciidda markaa looma samaynayo walaa yubnaa calayhi dhismana waxa weeye laguma samaynayo xabaashi walaa yujasasu ay yukrahu waxaa la karaahaystaa tajsiisu in lagu nuuradeeyo biljasi nuuradda wa huwa annuuratu lmusamaatu biljiiri waa nuuradda jiirkana la yidhahda buu waa nuuraddii maarata in la mariyo walaa ba'sa dhib ma laha bilbukaa cala almeyti meydkii in markaa qofku uu ooyo oo yani ilma ay ka timaado ay yajuusu waxaa bannaan albukaa calayhi in loo ooyo qabla almowti wa bacdahu intaanu geeriyoon markuu sakaraadayo iyo geerida dabadeedba inuu qofku markaa uu u ooyo qofkan markaa walaalkiiya oo markaa ilma ay ka timaado xaaraan maaha wa tarkuhu awlaa buu yidhi layska daayo ayaa fiican laakiin nabigu naxariis baaba ku sheego waa naxariis buui ويكون البكاء عليه oo inta loo ooyaya waa min غayri nawxin waa baroor la'aan ay rafci sawti binnadbi nawx waa baroortiyo waa in markaa codka kor loogu qaado ammaanta la ammaanaya kii caynkan ahaa kii sidan ahaaye kii maxayga ahaaye in la yidhaahdo waxaasi waa xaaraan wey walaa shaqi thawbin iyo iyadoon maryaha la jeexjeexayn toona wa fii bacdi nusakhi jaybin jayb baa ku qornay halka bedela thawbin thawbtaasi jayb baa ku bedelay waljaybu jaybkuna awqu lqamiis waa marada la xidhan yahay markaa ama shaarka ama khamiiskaah halkan madaxu ka baxaya raqabadiisa marka iyadoon halkaa la tilaacinaynin oon maryaha la jeexjeexaynin hadduu qofkii ilma ay ka timaado dhib ma laha wayucazaa ahluhu waa loo tacsiyadayn dadkii meydka ay ilmeyd ahlmeydkii sagiiruhum wa kabiiruhum kooda yar iyo kooda weyn dakaruhum wa unsaahum kooda lab iyo kooda dhidig ilaa shaabata inantii dhalinyarta ahayd mooyaane falaa yucaziiha iyada u tacsiyayn maayo ilaa maxramu ciddii maxram u ah iyo de kuwa mooyaane gabadhii dhalinyarta ahayd raggii ajaanibka ahaa u tacsiyadayn maayaan watacsiyatu tacsidu sunatu sunno weeyi qabla dafni wa bacdahu marka qof meydkii la aasay iyo intaan la aasinba waa sunne ilaa alaaati ayaamin ilaa saddex maalmood bay sunno tahay min bacdi dafnihi oo ka bilaabmaya markii la aasay ay in kaana almucazi walmucazaa xaadirayni waa haddii ay joogeen ciddan loo tacsiyeynaya iyo cidda u tacsiyeynaysaaba ay meesha joog goobjoog ahaayeen waa ilaa saddex maalmood oo ka bilaabmaya buu yidhi aasitaanka ah, geeriday ka soo bilaabmayaanna waa la yidhi waaba la xoojiyey fain kaana axaduhumaa qaa'iban haddii labada mid maqnaa imtadat itacsiyatu ilaa xuduurihi tacsidu waxay socon ilaa waktiga uu de markaa imanayo oo haddii markaa de intuu muddomaq uu yimid mar dambe mid yimid uu yahay inuu markaa u tacsiyeeyo la diidi maayo watacsiyatu tacsidu luqatan af carabi ahaan atasliyatu waa sabirsiin liman usiiba qofkii lagu maaratay liman usiiba biman qofkii markaa laga asiibay ee markaa la helay qof yacizu calayhi ku culus qofkii qof ku culus la helay ee geeridu ay heshay sabirsiinta laga sabirsiinayo weeyaan tacsidu wa sharcan sharci ahaanna tacsidu waa maxay alamru bisabri waa in qofkii la faro inuu sabro walxasu calayhi biwacdi اljri laguna booriyo sabirkaasi iyadoo loogu ballan qaadayo ajarka ilaahay subxaanahu wa uu dadka saabiriintaee sabra ugu ballan qaaday waducaau lilmeyti meydkiina loogu duceeyo bilmakfirati in ilahay u dembi dhaafo walilmusaabi ninkan kale dhibaatadu ay soo gaadhay ee de ay ku dhacdayna loogu duceeyo bijabri lmusiibati musiibada ku dhacday in ilaahay maaragtay waxa weeyaan kabo oo waxa weeye wax ka khayr badan ugu bedelo walaa yudfanu snaani laba lagu aasi maayo fii qabrin waaxidin xabaal keliya il keliya laga wadaa xabaasha keliya maanta waa il keliya ilaa lixaajatin inay baahi jirto mooyaan ka diiqi اlardi dhulkii oo markaa cidhiidhi ah wa kahrati اlmowta iyo mmaarata mowdkiioo badan geeridiibaa badata dad baa geeriyooday ama dhulkiibaa cidhiidhi noqday oo markaa waxba aan lahaynin marka in il qura laba qof lagu wada rido oo inta xag hore loo dheereeyo qofna markaa la durkiyo mid kalena markaa la raaciyo way iska banaanaan haddii ay markaa xaaja jirto oo markaa loo baahdo haddii kale ma banaane qof walba iil gaara ayaa lagu aasayaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam